بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم kitaabu alacima tabacan alashriba buu ii qoray alashriba ayaa ka soo baxnay adcimadii dacaamkii iyo aadaabtiisii baabu istixbaabi lacqi lasaabici asaabicda iyo faraha oo la leefo ayuu istixbaabkeediiyo sunanimadeedu ku saabsan yahay waalqasca iyo xeedhada wa akli luqmati saaqida waxaa luqmada ee afgeliska ee asaaqida dhacay ee dhulka ku dhacay ama gogasha ku dhacay in la cuno bacda masxi maa inta laga tiray waxa yusiibuhaa gaaray oo min adan waxaan wanaagsaneyn oo xun ah ama wasakh ah wakaraahati masxi lyaddi gacanta in layska tirtiro waa karaahiyo qabla lacqihaa lacqi lasaabic intaan farihii la leeleefin in gacantii layska tirtiro oo iyo mare iyo biyi iyo wax layskaga dhaqo layskaga nadiifiyo waa laga fiican yahay horta in la leefo farihii oo wixii ku yaallay laga leefo ayaa wanaagsan aadaabtaasuuna barayaa axaadiista nabigana ku imaatay calayhi salaatu wasalaam qaala xadaanaa abu bakr ibn abi shayba wa camru naaqid ibnu bukayr wa isxaaq ibnu ibraahim alxandali ibnu ibraahim alkuufi isxaaq bn ibraahim alxandali bn rahawayh wabna abi camara moxamed ibnu yaxya qaala isxaaq habaranaa wa qaala alaakharuuna waxay dhaheen xadaanaa sufyaan sufyaan ibnu cuyayna ibn abi cimraan alhilaali can camar ibnu diinaar almaki can caطaa ibn abi rabaax alqurashi mowlaahum abu muxamed almaki can ibni cabaasin cabdullaahi ibni cabaas ibnu cabdilmuطalib alhaashimi ibn cami rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam qaala cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waaalih wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa akala axadukum axadkiin markuu cuno dacaaman ay madcuuman <clears throat> dacaam iyo cunto markuu axadkiin cuno falaa yamsax yaddahu gacanta yuuna iska tirin xataa yalcaqaha ilaa uu farihi ka leefo oo amase yulciqahaa uu qof kale ka leefsiiyo oo ruux kalaa u leefay xaaskiisii iyo oo kale iyo owlaaddiisii iyo ama isagiibaa farihii leeleefay cuntadii markaad cunto markaaba faraha biyihii ha gelinin maraha iskaga tirtirin cuntadaa faraha ku taalla ayaaba laga yaabaa inay barakadii la socoto waa kow laba waa sifada mutrafiinta iyo mutakabiriinta inay farahii ay wax ku cunaayeen ay yasaan oo ka yaqyaqsadaan oo ay cuntadii ku taallay ayna dan ka gelin oo iska weynaysiyaan oo sunnadii nabiga calayhi salaam ay xaqiraan sifada lagu yaqaano waya kuwa iskibriya marka tawaaduc iyo inaad sunnadii u tanaasushay oo amarkii nabiga calayhi salaam aad qaadatay wixii fawaa'idoo ku jirtana aada heshay ayaa ku jirta faraha leefidooda taasaa ku jirta bacd alatibaa waxaa laga soo laga soo wariyey inay yidhaahdeen faraha marka la leefaayo ifraasaad wax ayaa ka soo baxa ifraasaadkaa ka soo baxayana wuxuu caafimaad u yahay caloosha cuntadaas la geliyey halmigeedii iyo shiididdeedii iyo shaqadeedii ayay saameyn ku yeelataa bay dhaheen marka hadday sax tahayna walxamdulilah waa khayr soo kordhay haddayna sax ahaynna innaga warka nabiga calayhi salaam ayaan leenahay samicnaa wa adacnaa xikmad iyo faa'iidana kama madhna qaala xadaanii haaruun bn cabdillaahi alxamaal qaala xadaanaa xajaaj bnu muxamed sixaa xaa وxadaثna cabd بن xumaydi qaala akhbaranii abu caasim الnabiil الضaxaaq ibnu makhlad jamiican dhammaanba can ibni jurayj bay ka wariyeen cabdilmalik ibn cabdilcaziiz xaw xadaثna زuhayr ibnu xarbin abu khayhamata wlafdu lahu xadaثna rawx ibnu cubaada qaala xadaثna ibnu jurayjin cabdilmalik ibn cabdilcaziiz qaala wuxuu yidhi samictu caطaءa caطاء ibn abi rabax almaki abu muxamed alqurashi yaquul samictu ibna cabaas cabdulahi bn cabaas baa maqlo yaquulu leh qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waaalih wasalam nabigu wuxuu yidhi idaa akala axadukum axadkiin markuu cuno min adacaami cuntadii wax ka cuno falaa yamsax yadahu gacantiisa iyuuna tirtirin xataa yalcaqaa ilaa uu ka leefo ow yulciqahaa hayraha yacni qof kale uu ka leefsiiyo oo qof kale uu ka leefo dadkii dee xaaskiisii iyo waa ka mid hadduu iyadana u leef isagana u leef isku leeleefaana iyaduna waa uun macaamilo wanaag iyo maxabay kordhinaysaayo xigmad kale ayaa meesha ku jirta قال xadaanaa abu bakr بن abi shayba wazuhayr بن حرب wamuxamed ibnu xaatim qaaluu waxay yidhahdeen xadaanaa ibnu mahdi cabdiraxmaan ibnu mahdi can sufyaan sufyaan athawri weeyaane can sacad bin ibraahiim aلzuhri can ibni kacab bni maalikin ina kacab qiila cabdullaahi wa qiila cabdiraxmaan sida imaan doonta labadaba wiilba cabdullaahi iyo cabdiraxmaan oo kacab binu maalik uu dhalay can abiihi aabbihii buu ka wariyey oo kacab binu maalig ah shaacirkii saxaabiga jaliilkaa wey min ahalaaثati aladiina tiiba calayhim saddexdii laga toobad aqbalay ee qur'aanka iyo aayaad qur'aan ay ku soo degtay inuu ilaahay ka toobad aqbalay ayuu ka mid aha kacab binu maalik radia allaahu canhu markii imtixaan uu qabsaday kadib qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam baan arkay oo yalcaqu leefaaya asaabicahu farihiisa ahalaaa ee saddexdaa min aacaami cuntadii ka leefaaya walam yadkur ibnu xaatim ma sheegin ibnu xaatim ahalaa ma sheegin marka lacqu lasaabic haabitun biqowlihi sala allahu alayh wasalam wa bificlihi iyo ficilkiisa ilan axaadiidu rasuuli illaah nabiga axaadiistiisa waxay ka kooban tahay aqwaaluhu wa afcaaluhu wa taqriiraatuhu wa sifaatuhu alkhalqiya waalkhuluqiya aqwaashii nabiga calayhi salaam iyo ficilkii nabiga calayhi salaam iyo taqriiraadkiisii iyo sifaatkiisii marka xadiidkan lacqulasaabic wuxuu ku sugan yahay qowlkii nabiga calayhi salaam waa soo maray falaa yamsax yaddahu xataa yalcaqaha waa qowl ficilkiisa oo ah in nabiga uu leefi jiray farihiisana iyadana waa ku sugnaatay sala allahu alayh wasalam nabiga ka sugnaatay marka qowlkana ka xoog badan bay dhahaan ficilka ilaa inuu yahay ficilku ficilku inuu yahay mubayin limujmal aaya limujmal aaya aayad mujmal ah hadduu ficilka nabiga calayhi salaam uu fasirayo aayadda ayada ah waxay xumbaarsan tahay buu mujmalkan iyo xadiidku ficilkuna xumbaarsan yahay oo waajib hadduu tahayna mubayinka caddaynayana waa waajib waa hadduu sunayana waa ka kadaa weeyaan ayb wqaala ibn abi shayba fi riwaayati can cabdiraxmaan bn kacb can abihi qala xadaana yaxya bnu yaxya qala akhbarana abu mucaawiyata maxamed bn khaasim dariir can hishaam bn curwat bn zubayr can cabdiraxmaan bn sacd الzuhri can ibni kacb ibni malikin can abihi abihi buu ka wariyo kacb bn malika qaal kana rasuulu اllah rasuulka calayhi salaam wuxuu ahaan jiray yaakulu kii cuna bialaai asaabica saddex farood ayuu wax ku cuni jiray nabiga calayhi salaam waa kow wayalcaqu yadahu gacantiisiina waa leefi jiray waa farihiiye yalacqa waa la leefi jiray yadihi gacantiisa farahoodii qabla an yamsaxa inuu intuuna iska tirin oo iska masixin saddex farood ku cuni jiray saddex farood lagu cuno way wanaagsan waana sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa wixii suuragalah dee ogow in saddex farood lagu cuno cuntada kala duwan haddaad cunayso jabati aad cunayso rooti aad cunayso muufe hilib kumbisa aad cunayso saddex farood kugu filan laakiin hadaad beriis cunayso ama maraqaad fuudayso saddex farood kuguma filla kaa waxaa weeye wakhti dheer baa kaa baxaya wakhtigaa kaa dayacmaya marka waxaa weeyaan wixii suuragala in saddex farood lagu cuno sidaasaa fiican si aadan ugu ekaanin suurata macnaha dadka eh, in dhargaan oo cunto badan ay cunaan raba si aadan ugu ekaanin u noqonin waxaad ku cunaysaa saddex farood baad ku cunaysaa haddii ay markaa suuragal tahay wey waxa laga hadlaya saasuna imaam nawowina maraya culummaduna sidaas ku sharxayaan qaala wxadaana muxamed بن cabdilaahi bnu numayrin xadaana abi cabdullahi bnu numayr qaala xadaana hishaam بن bnu عن can cabdiraxmaan bnu sacdin الzuhri ana cabdiraxmaan bnu بن bnu malik ibnu kacabkuu kuu sheegaayo cabdiraxmaan ow shaki buu geliyey ow amase cabdallahi bnu kacab labaduba waxay ahaayeen caruurtii cabdulahi kacab bnu maalik wax ka warin jirtay ee uu dhalay ahbarahu can abiihi kacab buu ka wariyay anahu xadaahum kacab wuxuu u waramay xadaahum nimankaasi cabdiraxmaan iyo waman macahu min awlaadi kacab intii la joogtay ee awlaaddi kacab ahaa yuu u warramay ana rasuula allahi sala allah aleyh wasalam kaana yaakulu inuu cuni jiray bialaai asaabica saddex farood faidaa faraqa markuu bogana laciqaha waa la leefi jiray rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam ayb qaala waxadaanaahu abu kuray maxamed bnu lcala alhamadani qala xadaana ibnu umayrin qala xadaana hishaam bnu curwa can cabdiraxmaan bnu sacdin ana cabdiraxmaan bnu kacb bnu malik wa cabdallaahi bnu kacb labadiiba waa isla wariye xadaثaah ow amase axaduhumaa midkood baa can abiihi ka wariyey kacb bnu maalik can الnabi sal slam bimilihi dhib ma laha marka kala garasho waaga ilmo kacab cabdiraxmaan iyo cabdullaahi in la kala garan waayo shaki uu galo wax dhibaato ah oo inugu haysa ma laha liannahu labaduba waa taabici waana iqad marka qofka iqada ah labada qof ee iqada ah ama qofka hiqada ah garan waagiisu dhibaato ma laha jahaladiisu dhib ma keento qala wxadaana abubakr bn abi shayba qala xadaana sufyaan ibnu cuyaynata bn abi cimraan can abi zubayr mxamed bn muslim bn tadris ilmaki can jaabir bn cabdilahi bn camr bn xaraam ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalam nabigu amara wuxuu amray bilacqil asaabix amara somaari amar weeyaanba in la amro wuxuu amray faraha in la leeleefo wasaxfa iyo xeedhada cuntada weelkaad ka cunayso inaad hamba quman oo lagaaga dambeeyo oo qofka kaaga dambeeyo uu dhammaysto oo murdistan oo wax la gartay inaad murdisano wax la gartay wey cuntadii oo marka ku dhedhegan oo wax weyna aadan hambaynin taa sax ma aha intaa yaray meesha kaga tegayso in la daadiyo waa diyaaculmaal weeye xoolihoo la dayacaayo barakadiina waaba ku jiri kartaayoo dacaamka meeshuu ku jira barakada ma garanaysaan buu nabigu yihi xadiidka imaan doona sala allah alay wasalam markaa eh, in ayadana la leefo wey oo la murdiyo wey wa qaala amara bilacqi lasaabic wasaxfati wa bisalti lasaxfa xeeradana in la murdiyo xeerada waxaa la dhahaa murdin farahana leeleef saasa kale yidhi wa qaala wuxuu yidhi inakum idinku waata ciladii laa tadruuna ma ogidiin fii ayihi ayi acaam dacaamka midkiisii albarakatu barakada ay ku jirto cuntada meesha ay barakada ku jirto barakaa soo degay bismillaahi illaahi ba haddaad ku bilowda cuntadii barakaa soo degaysa barakadii marka ma intaad cuntayba ma inta saxanka ku hadhayba ma farahaada intan yaree ku jirtaa baraka raadis weeye marka qofka hunguri raadiis iyo cunta raadiis iyo maaha inaada dhargin oo ay tahaye waxaa weeye barakaa la raadinaya barakaduna waa annamaa waalkhayr iyo nafci inuu ilaahay ku siiyo cuntada nafci kaaga dhigo kuu barakeeyo cibaadada iyo daacada aad u kaalmaysato barakada kaasaa loola jeedaa xadaana moxamed bin cabdillahi bn numayr qaala xadaana abi qaala xadaana sufyaan can abi zubayr can jaabirin qaala jaabir wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam idaa waqacat luqmatu axadikum hadday ku dhacdo dhulka falyaakhudha ha qaado ha ka tirtiro haka zuuriyo maa kaana biha wixii ku yaallo min adan wasaqa weliyakulaa cuno wixii wax la zuurin kara hadduu yahay wey haddii wax kaa dhacay uu markuu dhacayba biyaha daad ku shubtana kala daadani ma ahee uuna nadiif uuna noqon karin waxba markaasi wax dhibaata a ah maleh marka waa sida wanaagsan hadduu qofku markaa uu si ahaanba isaga ooga yaqiiqsado cuntada ayadaa inuu cuno naftiisa ay yar diidan tahay isaga oo xadiidkiina ogol xadiidkiina ogol waxaa weeye dee laguma khasbaayo waxaan soo maray inuu nabigu cunto uu diiday oo yidhi inii ajiduhu acaafa dadka kala duwan ileyneye walaa yadacaha lishaydaan oogama tegaayo shaydaanka shaydaankaa markaa yaa cunaaya shaydaankaa cuni qaabka u cuni maqaab ee muxuu ahaa cuntada inuu cuni cunta uu shaydaanku cunana xadiis badan ba kusugan tahay ku sugan tahay marka laakiin qaabkeeda ilahay baa garanaya ilahay baa garanaya qofki inuu doodka geliyo yihahdo cuntada waan aragnaa wax cunay ma laha quraanjo un baan aragnaayo quraanjada laftirkeeda warmayso waxay tahay marka calaa kulli xaal wa shaydaanka ooga tegin buu nabiga calayhi isalaatu wasalaam ha ooga tegin ah, in shaydaanku markaa maadaama uu inala dagaalay oo cadow inoo yahay isagana cadow loo noqdo waan mari doonaa xadiidka inuuna xaaladba kaaga hadhayna meelba walba kula socdo in marka lala dagaalo ayuu xadiidkan kugu boorinayaa oon shaydaan aanadan wax u hambeynin oo shaydaanaada cuntada wax ka siinin walaa yamsax yadahu gacantiisa yuuna tirin bilmandiil mandiilka waxyaala gacmaha laskala tira wey xaashiya haatay iyo mara haatay shukumaanka iyo waxyaalaha xaashiya hadda iyo xataa yalcaqa asaabicahu fariis ilaa u ka leeleefo fa inahu laa yadri ma ogo fii ayi tacaamihi cuntadiisa meeshii albarakatu barakada ku jirta ma garanaye qaala waxadaanaa isxaaq bn ibraahim akhbarana abu daawuud alxafari wasmahu cumar bnu sacd cumar bn sacd xaw xadaanii moxamed bn raafi xadaana cabdrazaq kilaahuma can sufyaan bihada isnaad bimila wa fii xadiiayhimaa walaa yamsax yadahu yuuna tirtirin bilmandiil yuuna ku tirin cabdrazaq ah, iyo abu daawuud alxafari xadiidkooda walaa yamsax yadahu bilmandiil yuuna ku tirin waxyaalaha wax layskaga tira xataa yalcaqa ilow ka leef oo yulciqaha uu ka leefsiiyo hayrahu wamaa bacdahu inta ka dambaysaba way dhaheen qaala xadaana cuثmaan bn abi shayba qaala xadaana jariir ibn cabdilxamiid adabi can ilacma sulaymaan bn mihraan alkahili can abi sufyaan طalxa bn naaficin can jaabir bn cabdillaahi bn camr bn xaraam qaal samictu nabiya sala allah alيh wasalam baa maqloo yaquulu leh ina shaydaana shaydaan jinsigiisa oo idil oon la kala reebay ibliiskii dhalay u weynaa iyo waxa ka farxamay oo duriyadiisaa ina shaydaana yaxduru wuxuu soo xaadira axadakum axadkiin axadkiin buu soo xaadiri oo u imaanaya waa laga magan galaa ilaahay subxaanah wa tacala xuduurka shaydaan uu soo xaadiro goobtaada acuudu bika min hamazaati shayaatiin acuudu bika rabbi an yaxduruun ayaa lagu ducaystaa ilaahu inuuna soo xaadiro oo cuntada annaga ka qayb qaato oo labiska annaga u ka qayb qaato oo uu reerka annaga iyo mucaamaladiisa ka qayb qaato ilaahu naga badbaado guriga annaga iyo jiifkiisa ka qayb qaato intaba uu ka qayb qaadan haddaanan iska xirsi xidhin bismi illaahi baa ku filan iska acuudu bilays baa ku filan dikriga ilaahay baa ku filan xirsi xidh baa jira shaydaanka layskaga reebo marka hadduuna qofka uuna saa yeelin waa ka qayb qaadanaya wax xataa caruurta uu kala qayb qaadana waxbuu ka dhali ina shaydaana yaxduru axadakum axadkiin buu soo xaadiri cinda kulli shay shay walba oo min shaanihi shu'uuntiisa ka mida qofka xaaladaha iyo shu-uuntiisaoo dhanba iyo umuurihiisoo dhanba shaydaan waa kama maqna wax daali oo saaxan oo kaa maqan ma ahee goobjoog wey afkaadaa isuuna fiirinaya bismillahi haddaadan dhihin waxaa weeyaan adraktum almabiid adraktum almabiita wa acaam ayuu ku bishaaraysanaya haddaad bismillahi dhihi weydo cunto waad hesheen guri waad hesheen jiif waad hesheen intuu asaga kaa qayb qaato waliba martisoori kuwii kale marka ina shaydaana yaxduru axadakum cinda kulli shayin shay walba min shani umuurihiisa ka u ka qayb qaadanayaa wuu soo xaadiri xataa yaxdurahu wuxuuba soo xaadiri cinda dacaamihi axadkiin cuntadiisa agtiisu soo xaadiri oo soo goobtuu soo geli waxaan soo maray in nabiga calayh salaam iyo saxaabadiisa oo xeedhada dhex taallo in nin acraabiya ordi uu isku soo dhex oo bismi illaahi aan dhihin dhab uu siiyey gabadha dala soo dhab la siiyey gacantoodii iyo shaydaankii gacantiisii intaba gacantayda ku jirtaa waa kii dhahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam fa idaa saqatat min axadikum luqma axadkiin hadday luqmo afgelis ka dhacdo falyumid maa kaana biha min ada luqma la yidhaha wax afka la geliyo xabad oo yaroo dhul ku dhacay iyo luqmo noqon karin ama aan nadiif noqon karin ama wasaq noqon kara ama meel xun aan la nadiifin karin oo kale arrimo noocaasoo kale iska dhici karaa marka wax luqmo oo afgelisa xow cad kuusanoo hiriba ayaa kaa dhacay inaad ka daba tagtaa la rabaa iska nadiifiso iska dhaqdoo cunto uma liyaakula ha cunuu nabigu calayh salaam walaa yadacha lishayaan shaydaanka iyuuna oga tegin faidaa faraqa markuu bogo cuntada falyalcaq hala leefo asaabicahu fariis farii buu leefayaa waa quusqaadin shaydaan buu quusin rabaa ina xataa faraha waxba ka helaynin fa inahu laa yadri ma ogo fii ayi dacaamihi cuntadiisa meeshii takuunu baraka barakada ee ku jirtana ma ogeen qala wxadaثnahu abu kurayb mxamed bn اlclا وإsxaaq bn ibrahim alxandali jamiica can abi mucaawiyata mxamed can acma sulayman bihada اlisnaadi sanadkaa soo martay idaa saqadat luqmatu axadikum matnigiisa uu ahaa ilى aakhiri اlxadiiثi laga gaaro walam yadkur awal اlxadiiثi ma sheegin ina الshayطaana yaxdur axadakum qofka mutaabacada wata wax mutaabacinayo isaga ma sheegin isaga muuna sheegin waa ninka dee jariir mutaabacinayo waad aragtaa acmash ka warinaya xadiidkan abuu mucaawiye la yidhaahdo ninkaa weeye ninka laleeyahay walam yadkur ma sheegin awal alxadiidi ma sheegin ninka la yidhaha abuu mucaawiya ina shaydaana yaxdur axadakum intaa waa min ziyaadaati jariir waman qablah waxadaanaa abu bakr bn abi shayba qaala xadaanaa moxamed bn fudayl ibnu khazawaan can acma sulaymaan bni mihraan can abi saalix asamaan wa abi sufyaan labadaba mashhuuraani bikunyatayhima kunyaday mashhuur ku yihiin abu saalix oo magaciisa wata waa naadir abu sufyaan magaciisa watana waa naadir in magacooda la barto marka abu saalix samaan sayaad iyo samaan labada waa la dhahaa zayd saliidda iyo subaguu gadi jiray kunyadiisa waa waxaa weeyaan abu saalix weeyaan magaciisuna waa dakwaan abu sufyaana dalxa binu naafic baa la dhahaa can jaabir bni cabdilaahi bni camr bni xaram can inabiy sal l slam fii dikri leefidda ku saabsanaa xadiidkaas ku raacay wa can abi sufyaan can jaabir can nabi wadakara luqma luqmadii in la qaado dhulka ku dhacdayna waa sheega isaguna riwaayat abu sufyaan naxwi xadiiihima waxadaanii muxamed bnu xaatim wa abubakr bnu naafic alcabdi qaala waxay yidhahdeen xadaanaa bahs <clears throat> ibnu asadin qaal xadaanaa bahs ibnu asad <clears throat> alcami xadaanaa xamaad bnu salamata almuraadi xamaad bnu salamata ibnu diinaar qala xadaana haabit ibnu aslam albunani can anas bni malik abu xamzata albasri anas bnu malik ibnu nadar khaadimu rasuuli illaah radia allahu canhu ardah ana rasuula allah nabiga calayhi salaam kaana wuxuu aha idaa akala dacaaman cunto markuu cuno nabigu laciqa asaabicahu alaa saddexdii safarood buu leeleefi jiray wax ku cunay qaala waqaal nabiga calayh salaam wuxuu yidhi qaala anas wa qaala nabigu wuxuu yidhi idaa saqadat luqmatu axadikum axadkiin afgeliskiisa hadday ka dhacdo falyumid canha aladaa waxa wasakhaha intuu ka qaato walyakula cuno wixii luqmaho afgelisa wey walaa yadacaha lishaydaan iyuuna oga tegin ah, xogow rootiga kaa dhacay in xogow boosho oo ama ugaali ah ama masagaa kaa dhacday hilib baa kaa dhacay wa amaranaa an nasluta alqasca xeerada inaan murdinno naslut xeerada inaan murdinno haddaadan hamba ka tegan hamba haddaad ka tagto qof kale kaaga dambaynayo dhaqanka reer magaalkii haddee iska maaratay nicmada ka badatay cuntada iska daadinaya waa gaar oo arigaa iyo iskoriskaasaaba iskaga nool mooyeene dhibaataaba dhici laheed marka cunto badan oo la iska daadinayo oo kii gaajaysnaana uu ka gaajaysan yahay kii dhergeyna dhulka iskaga daadinayo ambadaada waxaa rabaa marka inaad meel kala geyso wa amarana an nasluta alqasca qaala fainakum laa tadruuna ma ogidin fii ayi acaamikum cuntadiina meeshii albaraka ay ku jirto qaala xadaanii maxamed bnu xaatim xadaana bahs ibn asadin xadaana wahay bnu khaalid xadaana qala xadaana suhayl ibn abi saalix asamaan can abiihi abihi abu saalix samaana oon soo marro dakwaana can abi hurayrata dawsi cabdiraxmaan binu sakr radi allahu canhu can inabiyi sala allahu alayh waaalih wasalam qaal nabigu wuxuu yidhi idaa akala axadukum axadkii markuu cuno falyalcaqa saabica farahaas kala leefo fa inahu laa yadri fii ayatihinna farihiisaasi meeshii albaraka ay ku jirto farahoo dhan ha leefo marka ama mee cuntada meelahu ka cunaayey ayatihinna ay nawaaxi acaam cuntada meelahu ka cunaayey ama meelaha marmartay ama faraha intaba dhici karta waxadaanii abubakr bnu naafic qaala xadaanaa cabdiraxmaan yacli bni mahdi qaala xadaana xamaad waan soo maray ibnu salma bihada lisnaadi hayra anahu qaal ninka xamaad ibnu salme ka warinaayo ee bahz la yidhaahdo iyo waxaa ismutaabicinaya cabdiraxmaan binu mahdi ismutaabicinaya ayib xamaad binu salma iskugu imaadeen hayra anahu qaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibnu mahdi walyaslud riwaayadiisa nabiga alay slam wuxuu yidhi walyaslut axadukum ha murdiyo fartaa u laabo wey farta loo laabaa murdin baa la dhahaa murdin fartaa u laabo markii cuntadii weyneed iyo jurmigii laheed iyo luqmadii u cuno waxyaala yaryarka ku yaalla in gacantu ayna qaban karin farta ha ku murdiyo walyaslid axadukum maxaadkiin ha murdiyo assaxfa xeedhada hambaquman ka taga ama murdi wa qaala fii ayi dacaamikum albaraka dacaamkiina meesha barakada ku jirta aw yubaarak lakum aanina barakeene ma ogidiin baabu maa yufcalu daciifu maa yafcalu dayfu martidu wuxuu samaynayo idaa goorta tabicahu uu soo raaco martidii loo yeedhay hayru man hayru man dacaahu saaxibu dacaam ninkii cuntada ninkii iska lahaa ee muraadka lahaa qof uu u yeedhay qof aan ahayn haddii martidii uu soo raaco qofkaa martida ah ama loo yeedhay waxa laga raba inuu dhaho maa yafcalu dayfu qofka martidaa ah waxa uu samayn ama madcugii ee cuntada loogu yeedhay idaa goortii wuxuu samayni tabicahu uu soo raaco dayfkii waxaa soo raacay hayru man qof hayrkii uu dacaahu u yeeray saaxibu dacaam qofka cuntada u saaxiibka ah qofku u yeeray waxaan ahayn hadduu soo raaco istixbaabi idni saaxibi dacaam qofka cuntada leh ee cuntada dadka ugu yeeray markii loo imaado kii soo raacayna loo sheegoo la yidhaha qof baana soo raacay oo na weheliya inuu iska dhaafo istixbaab waxaa sunnaa idni saaxibi dacaam qofka cuntada lahaa inuu oggolaado iska idmo litaabici midkan iska soo raacay isagoon loo yeerin dufaylka la yidhaahdo mutadafilkaasi in faraha uu ka qaadaa wanaagsan gaajo iyo baahi iyo hunguri unbaa wade qaala xaddaana qutayba bnu saciid wacuhmaan bin abi shayba wataqaarabaa fi lafdi waa isku dhow yihiin qaala xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid can lacmash sulaymaan can abi waali shaqiiq bn salma can abi mascuud cuqba bn caamir radi allahu canhu alansaari qaala wuxuu yidhi kaana rajulu min alansaar nin reer ansaareedaha jiray yuqaalu lahu abu shucayb la yidhahdo kunyada unbaa loo hayaa magac looma hayo xaafid ibnu xajar baa yidhi magaciisa ma hayno maxaad u maleen wa kaana lahu ghulaamun addoon buu lahaa laxaamun hiriible ah addoonkiisaasna magaciisa lawaa isaguna laxaam qasaabna waa la dhahaa laxaamna waa la dhahaa waa jazaar waa midka maaragtay wuxuu leeyahay eh, kawaan buu leeyahay bujur buu leeyahay hiliibkaasu ka shaqeeya oo gogooya oo umuurahaasa yaqaanaa addoonkaasna waa lahaa faraa wuxuu arkay rasuulallah ninkii asaga ahaa ee saxaabiga ahaa abu shucayb ahaa nabigii calayhi salaam buu arkay fa carafa wuxuu gartay fi wejhi wejigii nabiga aljuuca wejigii nabigu gaajo gartay qof gaajaysan duruufaysan baahano isha ku guudhay waad garanaysaa oo luunkiisa iyo wejigiisaad ka garanaysaa nabiga calayh salaam buu wejigiisa ka akhristay inuu gaajaysan yahay faqaala ligulaami wuxuu dib ugu laabtay addoonkiisii jazaarka muxuu ahaa qasaabkahaa ama laxaamkaha hilibka ka shaqayn jiray ayuu wuxuu ku yidhi wayxak warhooge oo kale weeye wayxaka isnac lana noo samee dacaaman raashin maanta likhamsati nafar raashin shan qof ku filan diyaari maanta oo hilibkiisii alaabtiisi wata fa inii anigu uriidu waxaan doonaya an adcuwa nabiya inaan nabiga u yeedha calayhi salaam muunan duuduubin muunan mugdiyeenin shaksiyada loo yeedhayo ee hogaaminaya dadkaasi martiqaadayo ayuu sheegay si uu iskaga xilsaaro xilsaarid dheeraada ayaa la socota shan qofna u yar ninba noo imaaniyo sheekhii hebel ahaa iyo ninkii hebel ahaa iyo qofkii hebel ahaa ee sumcadda lahaa ama muxuu ahaa yaa soo wadaa way kala yihiin marka diyaargarowgii sii xoogaysanaya nabigaan u yeeri rabaa khaamisa khamsatin xaaluu yahay shan asagoo shan ku ah waa xisaab ay carabtu taqaanay khaamisa khamsa iyo raabica arbacatin iyo shan qof oo nabiga shanaad uu yahay ayaan keeniye isdiyaari qaala fa sanaca cuntadii buu ninkii dirbe sameeyey uma ata nabiya abuu shucayb ninkii asaga ahaa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam fadacaahu nabigu u yeeray khamisa khamsatin asagoo qof shan ku ah shan ku ah watabacahum waxaa raacay rajulu nin shantan qof oo isku dumuridan ee nabiga hogaaminayo intuu shiish ka arkay nin baa intuu arkay yuu dhexda kaga darmaday oo ku daray dhexduu kaga daray waaba ku duubmayba falamaa balaqa albaaba albaabkii markuu gaaray ninkii reerka lahaa buu shucayb ahaa ee weliimada iyo martida casuumada lahaa albaabkii haddii la gaaray nabigu shib buu iskaga yidhi waa dhihi karay waryaa shantana loo yeedhay oo mucayan ah adiga dhexda ka soo galay joog ba u dhihi karay nabiga calayh salaam wuxuu rabaa inuu ninkii cuntada lahaana uunan ziyaado uunan ogoleen aan loo qarinina loo sheego oo nin inuu ziyaado yahay uu sheego isla markaa meeshaasi bal ninkana lacalla wacasa in isagana waxaaba dhici karta ninkaa uu ogolaadee bannaanka aan lagu reebin labadiba waa jamciyey nabiga calayhi salaatu wasalaam marka soo raacay falama balaqa albaab qaala nabiyu nabiga calayh salaam wuxuu yidhi ina haada midkan ah, riwaayadan ina haada muslim ayay ishaartay riwaayo kalena waxay leedahay ina rajulan nin shan soo nagu waadoweyn haa nin lixaad baa nala socda waa u qariyey ina haada itabacana waana soo raacay fain shita haddaad rabta an ta'dana lahu inaad u ogolaato waad u idmaysaa cuntadaadaas kale wain haddaad rabta inaadan ogolaanin rajaca wuu noqon halkanuu ka laaban qaala wuxuu yidhi laa celin mahayo bal aadanu lahu waan u idmayaa yaa rasuula rasuul allow qofka rasuul alla soo raacay cuntadana baahi u keentay nabi allow maya soo wada dhawaada tafadaluu dhab jamiican soo gala waan u ogolanayaa ninka cuntadii cun idankiina la heliyo ninka cuntadiisii idan la'aan laguma cunin marka sidaasu marka mutadafil baa la dhahaa dufaylina waa la yidhaahdaa nin dufayl la dhihi jiray magaciisa marka hore oo wax allaala wixii u arka oo dad xoogo isku yadubaridan oo arka weli amta walaaimta aad oga faa'idaysan jiray biduuni asagoo loo yeedhin ayaa dufay la dhihi jiray ninkiibaa marka nin kasta oo dhaqanka noocaas oo kala yaqaano oo dadka uun iskaga dhexda ka galaa ayaa dufayla la yidhi asagana loogu abtiriyey ayib qaala waxadaanaa abu bakr bin abi shayba waisxaaq bin ibraahim جميعا عن أبي معاوية محمد xا وxadثnah نصر بن علي الجهdمي وأbو سعيد الأشج qاala wxa yihahn xadثna أbو سامة xw xadثna cبaydاللh بن معاad qال xadثna أbي xadثna شعبة xw xadثna cبداللh بن cبدiرحمن الdاrمي qال xadثna محمد بن يوسف عن سفyان kulهm dhammaantood عن اcmش bay ka wariyeen hwri wey سفyاn can abi wail shaqiiq binu salm uu kasii wariyey can abi mascuudin bihada alxadiid aan soo maray can inabi sal l slam binaxwi xadiidi jariir qaala nasr bnu caliy sheekhu muslim wuxuu yidhi isagu fii riwaayati lihada alxadiid uu wariyey xadaana abu usama buu ku wariyey xadaa qaala xadaana alacmash qaala xadaana shaqiiq xadaana abu mascuud musalsalun bitaxdiid musalsalun bitaxdiid xadaana buu sankas ku geliyey wasaaqa alxadiida xadiidkii markaasuu kaxeeyey deeno isla matnigiisii qaala waxadaanii muxamed bnu camr bnu jabalata bn abi rawaad laqabkiisa caanka ku yahay fii saxiix albukhaari cabdaan ayaa la yidhaahdaa cabdaan qaala xadaana abuljawaab abuljawaab alaxwas ibn اljawaab ayaad yidhahaan axwas ibn اljawaab qaala xadaثana camaar camaar huwa ibnu rusayqin can acma sulaymaan can abi sufyaan dalxa bnu naaficin can jaabirin xaa waxadaanii salama bnu shabiib qaala xadaana xasan bnu acyan qaala xadaana zuhayr ibnu mucaawiya xadaana acma sulaymaan bnu mihraan can shaqiiq abuweylka soo martay wey can abi mascuudin waa saxaabigii can inabiyi sala allah aleh wasalam wa can ilacmash asaguna can abi sufyaan intuu ka wariyey iyo can jaabir bi hada alxadiid mutaabacaad weeyaan iyo shawaahid qala wxadaanii زuhayr bnu xarb qala xadaanaa yaزيid bnu haaruun ahbarana xamaad bnu slma can haabit bn aslm اlbunani can anas bni maliki khadimi rasuuli الlah radia allahu canhu arda ana jaaran nin deris la ahaa lirasuulillaahi nabiga calayh salaam ninay deris ahaayeen farisiyan oo farisi ah faris kaana wuxuu ahaa طayib almaraq nin maraq macaan buu ahaa maraq fiican waa lays yaqaanaa mogta nin maraq wanaagsan ayuu ahaa in maraqa la hagaajiyo oo maraq wanaagsan la sameeyo oo tiibu dacaami wa maladaati dacaam cuntada la macaaneeyo waxba dhibaata ah a leh waxba dhibaato ah a leh kamana hor imaanayso adduunyadii iyo waxyaalihii laga hadlay ee zuhdigeeda kama hor imaanayso maxaa yeele cuntadaas iyo waxaasoo dhan waa risqi ilaahayna siiyey qul man xarama ziinat allahi alatii akhraj lilcibaadi waayibaati min arisqi dayibaati min arisqi marka nin wuxuu ahaa ayib almaraq maraq fiican oo maraq macaan fa sanaca lirasuuli illaahi nabiga calayh salaam buu maalin u sameeyey maraqii iyo wixii lagu cuni lahaa uma jaaa yadcuuhu wuxuu yimid nabiga asagoo u yeedhayo nabi allow noo ima waxoogou maraqii alabanhayae fa qaala wuxuu yidhi wahaadihi middanna nabiga caaisha ag fadhida licaayisha buu u jeedaa xaaskiisii uu jeclaaya caayishaheed baa nabiga ag fadhida wuxuu yidhi aniga ii yeedhaybe midanna xaggeen uga tegi fa qala wuxuu yidhi laa maya ayada kuma jirto oo ma yeedhayo waxaa dhici karta in cuntadu ay yartahay tahay oo uu isleeyahay nabiga bay ku fillaan kartaa uu rabo nabiga inuu dharjiyo oo isleeyahay amay ku yaraataa laa buu yidhi faqaala rasuulu llaahi sala allah alayh wasalam wuxuu yidhi laa aniguna aniguna laa ah, annaku raaci maayo facaada waa ku soo laabtay yadcuu u yeehay nab allow ii imow faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sal l slam haadihi midanna qaala wuxuu yidhi laa maya iyada kuma jirto qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi laa anna maya uma caada yadcuuhu mar saddexaad soo noqday faqaala rasuulu llahi sal l wuxuu yidhi wa midanna waa diidan yahay nabiga alay slam intuu xaaskiisa ka tago baahidii buu ogyahay duruuftii buu ogyahay inuu marka ka tago soo qadeeyo ayadana ay gaajo ay meesha la jiifto tanuu diidan yahay xusnu macaashirihi sala allah aleh wasalam wey mucaashiruuna bilmacruuf isagaa nabiga calayh salaam imaam u ah ku dhaqanka aayaadkaas iyo nusuustaas iyo mucaamalaadkaas marka waa diiday inuu ka tago caaisha qaar marka wuuu ninkii wuxuu yidhi nacam haa fi aali markii saxaad wuxuu yidhi hayaa iyadana waa kugu jirtaa isoo raaca faqaamaa waa istaageen caaisha iyo nabiga calayh salaam yatadaafacaana ayagoo isdaba socda xataa aatayaa manzilah ninkii asagaa gurigiisa ilaa ay ka tageen muraadkii islaantiisii xaaskiisii ninka waa qaadan karaa waa dhihi karaa xaaskaygana haddii muraadka meelaan aan oga taga ma hayo inuu asaga soo dhargo asagoo ilkaa kula jirjira uu la imaado xoogow mash fiicna marka taasa weeyaan marka nabiga calayhi salaatu wasalaam mucaamalaadkiisii bay ka mid taha wanaagsaneed qisada horena waan soo maray qofka asaga soo raaca isagana in loo sheego marka sheegiddana waa muhim sheegiddana waa muhim weeyaan baaban wuxuu ku saabsan yahay jawaas istitbaacihi inuu raacis dalbo way bannaanta qofku inuu raacis dalbo hayrahu qof kale oo asaga aan ahayn uu dhaho iraac ilaa daari man qof gurigiisna ay aadaan oo dha war hebel gurigiisa ina aadi mankaasoo yafiqu uu ku kalsoon yahay biridaahu inuu raadi ku yahay bidalika taabiciya matbuuca is soo raacay wayataxaqaqahu uu xaqiiqsan yahay weliba qofkan asaga ee qofka kale soo kaxaystay taxaquqan taaman si xaqiiqo oo dhab ah inuu marata raali ka yahay asagan iyo dadka kale uu soo qaaday iyo hebel isla aadnay soo raacay intaba qofka loo socdo inuu raalli ka yahay hadday xaqiiqsadaan way bannaan tahay inaad qof tirahdo hebel aan aadno la soo qadayno xogow cunta ka soo cunayna kici inaad tiraahdo baa dhibaato ma laha waistixbaabu lijtimaaci cala adacaam cuntada in lagu kulmoo laisla cuno ayaduna waa wanaagsan tahay ayadoo keligeedna la kala cuncuni karo waxba dhibaataa ma leh haddii saxamo la qaatoo lakala riritana dhib ma laha laakiin waxaa sii baraka badan in la wada cuno ah, an taakuluu jamiican aw ashtaata jamaacad in lagu cuno ama kala waxays dhib ma qaala xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana khalaf بن khaliifa can yaziid بن kaysaan عن abi xaazim سلمان alashtaci mowla caza can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kharaja rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigaa baxay daata yowmin maalin mamaha ka mida ow leylata daata leyla habeen buu baxay nabigu riwaayad kale haween bay caddaysanahayd fa idaa huwa biabii bakrin wa cumar hadduu saa u yar baxay oo guriga ka baxay abubakar iyo cumar baaba meesha fadhiyaba riwaayo kalaa tartiibisay nabigaa baxa abubakar baa ebel baa imaadada way kala horreeyeen faqaala nabigu wuxuu yidhi maa akhrajakumaa maxaa ina soo saaray min buyuutikumaa guryihiinnii haadihi saaca xilligan xilligan caada waxay ahayd guryaha in lagu jiro aminkanoo kale la hoydee maxaa bannaanka inii soo bixiyey qaalaa waxay yidhaahdeen aljuucu akhrajana aljuucu gaajaana soo saartay yaa rasuula rasuul allow ila gaajada waa cadow gaajada cadow wey haddii weliba habeenka ku hesho gogosha kugu hesho xoqosho aan meelay ka timaada garina isxoqdo burgadoonto hurdada kugu soo dhici weydo wax ku ololiyo aljuucu yaa rasuul allah nabi allow gaajaan na oo aan la soo baxnay qaala wuxuu nabigu yidhi wa ana aniguna waladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftayda biyadii gacantay ku jirte la akhrajanii waxaa isoo saaray alladii wixii akhrajakum ayna soo saara oo gaajo ah yaana isoo saaray quumuun buu nabiga alai salaam waxaa ku soo dhacday nin saxaabi oo qiimo badna inaan kiciya biyo saddexdiinaba quumuu jamc buu ka cabira marka aqalu jamci inayn jamc alaaa waa ugu yar baa laisku hayaa marka quumuu buu yidhi quumaan ma dhib <coughs> faqaamuu macahu qaamuu way istaageen macahu mci nabiga maciisa calayh salaam bay raaceen faaataa rajulan nin buu nabigu u yimid alansaar reer ansaareeda abulhaythin baa la dhahaa maalig ibnu tayhaan saxaabi jaliila ayuu ahaa faataa rajulan min alansaar bay u yimaadeen nin reer ansaareed oo la yihahdo maalig ibnu tayhaan faidaa huwa laysa fii beyti ciddii gurigiisa maba joogaba marwadiisii iyo xaaskiisii unbaa jooga islaantiisi falamaa ra'at lmar'atu markay aragtay gabadhii reer kale aheed qaalad waxay tihi marxaban wa ahla soo dhowayn wey marxaban haysaadaftum waxaad aaleyseen makaanan raxban meel wanaagsan wa ahlan ahlan inisoo idin wehelinayo o soo dhowaynna waad la kulanteen imaada soo dhawaada ka dhiganta soo dhowaada marxaban wa ahla bay tiri gabadhi gabadhu inay soo dhowayn karta martideedii ninkeedii haddiiba ku taqaano oo soo dhowaynta ay ka qayb qaadan karta iyo maamuuska reerka ayaa laga qaadanaya kalaamka gabadha ajanibiyadana inuunan dhibaato lahayn hadalka gabadha ajanibiyada inuuna cawro ahayn dembina ahayn ayadana waa laga qaadanaya ayib marxaban gelitaan la galo guri ninkii lahaa uu maqan yahay xaaskiisi uu joogana waa laga qaadan inay bannaan tahay haddii khalwadii muxaramadeed meesha ay ka baxdo jamaaco wey rasuulkaana hogaaminaya calayhi salaatu wasalaam afdalu lkhalqi faqaala wuxuu yidhi lahaa rasuulu ullah nabiga gabadhiibu wuxuu ku yidhi calayhi salaam ayna fulaan aba ninkii hebel ahaa maalik ibnu tayhaan abulhaytam aytam away ayna fulaan qaalad waxay tihi dahaba waa tegey yastacdibu lanaa isagoo noo soo arooraayo min almaa'i biyaha xaggooda alcadba kuwa macaan yastacdibu ee yadlibu lana almaaa cadban biyo macaan ayuu noo doono ceelasha madiine qaar kharaar bay u badnaayeen kuwa macaanna waa jireen ceel biyo macaan buu noogu arooray oo biyahaasuu noo doonay irja fujaa'iya id jaa waxaa yimid alansaariyu ansaarigii oo dhaankii wadaa biyihii wadaa ayaaba yimidba fa nadara wuxuu fiiriyey hadduu saa u jalleecay gurigiisa oo rag fadhiyaan ilaa rasuulillahi nabiga calayhi salaam iyo wa saaxiibayhi labadiisii saaxiiba abubakar iyo cumar ahaa oo la fadhiya waaba kanba uma qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaah alxamdu lilaah ayuu yidhi ilaahay buu ku xamdiyey markaasuu wuxuu yidhi nicmadu u helay maanta waxaa u soo galay khayr weyn baa u soo galay markaasuu hadalka raaciyey maa axadun axad ma jiro maa axadun maadi xijaaziyadaheed macnaa laysaheed wey maa axadun ay laysa axadun qof ma jiro alyowma maanta akrama iga karaamo badan adyaafan martiq minii xaggayga axad iga marti fiican maanta ma jirto waana runtii afdalu lkhalqi oo rasuulullahia iyo labadii khaliifo abubakar iyo cumara yaa gurigiisa iska dhex fadhiya marka waa khayr ilaahay u soo arooriye o usoo kaxeeyey wey axad iga marti fiican maanta ma jirta buu yidhi adduunka o dhanba waana run qaala hadal badan iyo waxba kuma mashquulin waa garanaya duruuftu la socdaa inaad marka marti ooman oo gaajaysan aad hadal iyo warqaadad iyo aad gasho sax maaha fandalaqa waa tegay fa jaa'ahum wuxuu ola yimid bicidqin laantimireed laandhan buu geedkii beerta intuu tegey yuusal ka soo jaray laandhan oo rucubta isdaba socoto timirtuna dee hal mar ma wada bislaato tu bislaatay tu ku daba jirta tu ku daba jirta bicidqin fiihi waxaa ku raran busrun nooca busriga ah timirta iyo caruurka ahee muxuu ahaa jilicsana wa iyo timir iyo warudabu rudab intaasay ka kooban tahay kala doordoorta wey nin walba raba iyo wixii cajab geliya ha ka cuno wey faqaala wuxuu yidhi kuluu min haadihi midhihii ma soo gurin ninka farax baa ka batay laanta dhannaed buu soo gooyey laanta dhannaed ayuu soo gooyey si nin walbaba uu u qaato wuxuu rabo busri iyo tamar iyo rodab intaaba ka kooban faqaala wuxuu yidhi kuluu min haadihi hanfaafura la yidhahdaa si hanfaafuraysta qofka markuu baahan yahay gaajo hayso neef la looga iyo xoolo la gowracayo iyo dab iyo qiiq iyo muxuuaha wax soo socda wakhtigaasi gaajaaba dilaysa qalanaysaba gaajaa qalanaysa xogow haddaa leh saciirah ama kalba iyo caanaa usii xurmiso sii siiso way fiican tahay shaah usii kariso xogow timira sii siiso asagoo hanfaafuraystay way ka dhacday bahasha kuleelkeedii cuntadii loo keeno sidaasuu yeelay marka qiimihiisa sii fiiri saxaabiga kuluu min haadii ka cuna wa aakhada almidya mindidina waa la booday almudya mindidii tooridiina waa la booday qarhigii bu isku sii daayey faqaala lahu rasuulula nabiga calayi salaam baa wuxuu yidhi waa gartay iyaaka iska ilaali walxaluuba neefka irmaanka ahee caanaha leh ee carruurta loo liiso midaaha soo gowracin wuxuu arkaa saxaabiga xamaasada ku taagan inuu midka u horreysaba qoorta soo qabta uu ka yaaban yahay neef afka irmaan ee carruurta loo liiso iska ilaali buu nabiga alai slam ha gowracin fadabaxa lahum neef buu u gowracay fa akaluu min ashaat neefka ariga hilibkiisa cune wa dalika alcidqi laantimireedina cune wa sharibuu biyihii macaanana cabbe falama anshabicuu markay dhargeen min adacaam warrawow ay cokanaadeen min almaai biyihii ka cokanaadeen yuqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam nabigii yidhi isbeddelka dhacaya nicmadan imaatay ayuu xasuusinayaa la abibakar wa cumar wuxuu ku yidhi waaladii nafsii biyadihi allaha naftayda gacantiisa ay ku jirtaa ku dhaartee waa dhaaraha nabiga kuwa ugu badan bay ahaayeen latas'alunna waanina weydiin doona can hada annaciim nicmooyinkan waanana weydiin doonaa yowma alqiyaama maalinta qiyaama su-aasha su-aal ticdaad alnicam waalimtinaan waalictiraaf su-aashaasaa lana weydiin doonaa nicmotibaa ilahay nii galiso waxaan kuma gelin waxaan kuuma gelin ayaa laisweydiin doonaa ee ma aha su'aal munaaqasho iyo muxuu ahaa taqbiic iyo adeg adkeena ma aha marka waa laisweydiin doonaa maalinta qiyaama uma latus'aluuna yowmaidin can ilnaciim taasuu nabiga alai slam fasiraya nicmooyinka waa la isweydiin doonaa shukrigeedii in lagu shukriya ilaahay baa la rabaa subxaana wa tacaala caanaad cabtay biyo qabowbaad cabtay cuntaad heshay gaajadaa kaa baxday inaad ilaahay ku shukriso qofka kale ixsaanka ilahay kugu soo dhiibana ku mahadiso ku shukriso ayaa la rabaa watajcaluuna risqakum anakum tukadibuun marka nicamta ilaahay shukrigeeda in la beeniya ma ah akhrajakum waxaa inaga soo saaray min buyuutikum guryihiinna aljuucu gaajo hadda waa kaa gaajaysneedeen uma lam tarjicuu kumayna noqonin guryihii xataa asaabakum haada naciim ilaa nicmadan ay naga asiibtay buu nabiga alai salaam saas darteed ogaada nicmada ayada ayib marka waxaa weeyaan waa baraarug qofka nicmada uu haysto marka uu helayo inuu ku baraarugo mar walbaba loo baahan yahay oo waxa kale ee maqan oo indhaha ku taagin alxamdulilahda ay badan tahay shukriga ilaahay lagu shukrinayo ay badan tahay nicamta mar walbaba muncimkii iska lahaa loo celiyo arrimahaasaa la rabaa qofka muslimkaa xasuusteeda inuu mar walba ku jirto fadkuruu ala allah ilaahay nicamtiisa iyo wuxuu inii siiyey oo gallada xasuusnada mar walbaba وxadثna isxاaq بن maنصuur أخbarana abu hishaam yعni الmغيرة بن سلمة xadثna cabdالواxid بن زiyاad xadثna يزيid qاal xadثna abu xاazim سلمان الأشجعي qaal samictu aba hurayratan maqlo yaquulu leh bayna abu bakr xili abu bakr radي الlahu canhu uu qaacidun fadhiyo wa cumaru cumar الfaaruuqna amiiru lmu'miniin cumar bn khadaabna macahu abubakar uu la fadhiyo idaa taahumaa waxaa ku soo darmado u yimid rasuulullahi sala allah aleh wasalam faqaala wuxuu yidhi maa aqcadukumaa haahuna meeshan maxaa ina fadhiisiiyey qaalaa waxay dhihin akhrajana aljuucu gaajaana soo saartay min buyuutina guryahanaga naga soo saartay waaladii bacadaka bilxaqi allihii xaq kula soo bixiyaan ku dhaartay waa koonka wixii imaaday nabiga calayhi salaam ugu khayr badnaa iyo nabiga gadaashiisa labadii ugu fadli badnayd wey waxaa gaajada ay guryahooda ka soo bixinayso wamaca daalika haddana dacwada iyo diinta iyo horumarinta islaamka iyo naf iyo nafiisku bixinteedu meesha ay ka gaareen waad ogeydoo innaba gaajaana hayso baahi darteed baan ala alailahay khayrkii iyo wanaaggii iyo dacwadii ooga tagnayoo naftaanadii iyo caruurtaanadii baana mashquulaysay shaqadood ma ahayn gaajadaana waa ahayn jirtay gaajadaasna ma ahayn inaynan maaragtay xoole iyo kasab midna ayna lahayne xoole iyo kasabba wuu jiray laakiin xooluhu waxa weye way wareegayaan mar buu helayaa nabiga calayhi salaam maalin dambena waa ka gaajaysan yahay uma dakara naxwu xadiid khalaf bn khaliifa waa qaybina waa sadaqinaya xadaana xajaaj bnu shaacir xajaaj ibnu yuusuf athaqafi abu muxamed almacruuf bishaacir qaala xadaana adaxaaq bnu makhlad an rucata an ruat min rucatin e min rucatin wuxuu leeyahay xajaaj xadaana adaxaaq ibnu makhlad baa noo warramay adaxaaq ibnu makhlad abu caasim annabiil wuxuu iga waramay min ruqcatin warqad ruqcada waa warqad warqaddaasoo caaraba lii uu ii bandhigay bihaa ruqcada waraaq meeshan ahoo ku qoran axaadiid ayuu horta ii bandhigay cardi baa la yidhahdaa uma kadib cardigii kuma gaaftoomine qara'ahu calaya waa igu dul akhriyey qara'ahu calaya waa igu dul akhriyey maa fii ruqca wixii warqadda ku qoraa ayuu igu dul akhriyey marka waa alcardu walqira'a cala tilmiid waay simac marka min lafdi sheekh bay noqon in la maqlay qara'ahu calaya waa igu dul akhriyey qaala akhbar qaala wuxuu yidhi addaxaaq weeyaane oo akhrinaya wuxuu yidhi warqaddii ka akhrinayo qaala wuxuu yidhi daxaaq akhbaranaahu waxaa noo warramay xadiidkan warqadda ku qoran xandalatu bin abi sufyaan akhbaranaahu ay maa fi ruqca waxaa noo warramay xandalatu bin abi sufyaan baa noo warramay qala xadaana saciid bnu mayna qaala samictu jaabir ibna cabdillaahi yaquul lama xufira alkhandaqu dhufayskii madiina ee gaaladii soo duulaysay laga qodanayay markii la qoday maalmaha la qodaya ateerada iyo dhufayska ra'ytu birasuuli illah nabiga alai slam waxaan ku arkay khamasan gaajo khamasku waa gaajada fankafa'tu markaasaan ku laabtay ilaa imra'atii xaaskaygii baan dib ugu laabtay buu lehay jaabir oo suhaylo la dhihi jiray faqultu laha waxaan ku idhi hal cindaki shay suhayla wax ma haysaa wax cuntaa ma haysaa ama sahla wax ma haysaa fa innii ra'aytu birasuuliillah anigu nabigaan arkay calayhi salaam waxaan ku arkay khamasan gaajo shadiidan daraneh boggii nabiga oo isku laaban dhagax caloosha uu ku xidhay ayuu arkay intaasoo maalmood wax la cunin fa akhrajat lii waxay ii soo saartay jiraaban ohli iyo qandi fiihi saacun suus uu ku jiro min shaciirin qabandiah wuxuu saacoo suus oo qabandiah weel ku jiray tiri intanaan haynaa waxar ama muxuu ahaa neef daajinun gurujooga neef adhi oo guriga jooga oo iska qoolisahoo cidda iska dhex joogana ayadana waan haysanay waan lahayn labadana marka ku fikirray inaan isku jajabino isku karinno qaala fadabaxtuha horta daajintii iyo waxartii ama neefkii guriga jooga waan gowracay wadaxanad ayaduna markiina waxay shiiday isla markiiba waxay shiiday tumid iyo waxaa lagama gaaro qamashid baa la dhahaa waxay qamashiiday wixii raashinkaa iyo markiiba deen ayadana shiiday fafaraqad way bogtay ilaa firaaqii bogidda aan aniga bogay gowracii neefka iyo kala dhigidhigiddii ayaduna qamashiidkeedii alaabteedii ayay diyaarsatay iyo cajiintii faqadactuhaa googooyey neefka adhigahaa fii burmatihaa dherigeedii baan ku googooyey dherigii gabadha waa loo celiyaa damiirka ma ahee dherigii ayadan waxartan isgoniskaa cuntada loogu ridi jiray ayaa maanta hilibkeeda lagu guray uma wallaytu ilaa rasuuliillah nabiga calayhi salaam baan soo aaday markaa hoolay isku dubariday faqaalad waxay igu gabadhii oo dardaarmaysa wey laa taflaxnii hay ceebeynayn birasuulillahi gu ceebeyna calayh salaam waman macahu iyo raggaas maciisa nabiga saxaabada nabiga ah iyo nabiga hagu ceebeynin waxaan hayna waad aragtaaye ogow oo si hoose nabiga wax ugu sheeg dad badan oona taban u haynan ugu soo dayna kun nin baa meesha taagan oo khandaqii dhufeysbuqooda wada gaajaysan marka way la dardaarantay war ragga hagu ceebeynin cuntadaan hayna waad aragtaa wadaxanad waxay shiiday saacan min shaciir cawe qaala faji'tuhu waan u imaaday rasuulka calayhi salaam fasaarartuhu waan ku siraystay oo dhegta nafka u saaray faqultu waxaan idhi ya rasuul allah inaa anagu qad dabaxnaa waxaan gooracnay buhayma waxar yar oo neef ari yar oo lanaa anaga aan lahayn waa taskhiir wadaxanad gabadhiina waxay shiiday saacan suus min ciidan qabandiya kaana cindanaa agtaanada aan cuntaba ka haysanay fatacaala ee kaalay anta adiga fii nafarin koox yar oo macaka macaala intaad noo soo qandhuufato noo imow rasuul allow intaasaan haynaay fasaaxa rasuulu llahi sala alay slam rasuulka ilaahay baa dhawaaqay calayhi salaam wa qaala wuxuu yidhi yaa ahla alkhandaqi dhufayska ragga qodayow hal mar baa madaxa la wada qaaday ah, raggaa jeesan oo wada baahan wey yaa qofna lagama tegin kun nin wey yaa ahla alkhandaq ina jaabiran jaabir bin cabdillaahi qad sanaca lakum wuxuu idiin sameeyey idinka suuran sooriyo waa farisi lafdiga suuriga ina inakiciya bikum idinka dhammaanteedna kiciya hayhala tacaalow jamiican dhammaantiin soo kaca buu nabig alayi salaam hal mar baa yaambadii iyo buriskii iyo gudi wixii o dhan la dhigay wa qaala rasuulullah nabiga alayi salaam wuxuu yidhi laa tunzilunna ha ka dejanina burmatakum dherigiinni dabka hilibkaha dherigii hilibkaha dabka ha ka dejinina intaan iga imaanayo walaa takhbizunna ha kibiseenina oo kibista ha dubinina cajiinatakum cajiinkii aad qooshteenna kibis iyo ka dhigina weelkii qooshka iskaga jirto xataa ajiya ilaan ka imaado iga sii hor orad oo sii horsaxo alaabtana sidaa ha ahaato fajiitu waan imaaday buu leey jaabir wa jaa'a rasuulula nabigeena calayhi salaam waa yimid yaqdimuun naas asagoo dadka hogaaminaya wuxuu u hogaaminayaa nabiga calayhi salaam <clears throat> bimansilati daaci weeye wuxuu taagan yahay qof dadka u yeera isagaa dadka u yeeray qofka dadka u yeerana hor soconaya ee nabiga calayhi salaam cunto iyo arrimahaasi markay noqoto iyo markii socod iyo arrimaha imaato gadaal buu socon jiray ee maanta nabiga calai salaam dadkiibaa u yeeha sagaa u yeedhay oo hor socda kalsooni buuna qabaa nabiga calayhi salaam oo waa calam min aclaami nubuwa calaamad nubuwada calaamaadkeeda ka mida ayaa meesha ka daahiri rabta kalsoonidaasu nabiga ku socdaa asagaa marka dadka u yeehanaya maanta jaabir baa arrinta way ka weynaatay xataa ji'tu imra'atii jaabir wuxuu leeyay islaantaydii baan u galay u tegey anoo nabiga hor socda faqaalad waxay tihi hadday hirki hirki kun qof oo soo socota oo saxaabadii ka mida oo ka soo baxday dhufayskii markay aragtay bay gabadha aflabadii ninka asagaaba jaabirha ayay ku fakatay faqaalad waxay tihi bika wa bika aduu ka ahaaday dhibkan iyo rafaadkan wa bika xaggaaduu ka ahaaday faqultu waxaan idhi qad facaltu waan sameeyey alladii wixii aad qulti lii fariintay fariintii aad ii dhiibtay anigu sidii baan u sheegay dhegtaa nabiga u saaray waxaana intaan haynaa nabi allow in yaroo dada ii keen ee asagaa dhawaaqee aniga maxaad igu calaananaysaa asagaa qaylii rasuulka calayhi salaam marka meel buu ku socdaa nabigaan u dayna wey faakhrajat lahu cajiinatana markaasuu nabigu keena yidhi boqooshkii keena akhrajat lahu waxay nabigu usoo saartay cajiinatana qooshka annagii fabasaqa fiiha waa ku tufay wabaaraka waa barakeeyey uma camada wuxuu u qastay ilaa burmatina dherigii dabka saaran falfalaaya ayuu aaday fabasaqa fiiha waa ku tufay wabaaraka waa barakeeyey isaguna hadday marka bilaabatay barakadii hawshu way weynaatay gabadhii waxayda iska wadwadatay ka weynaatay uma qaala wuxuu yidhi idci u yeedho khaabisa gabadh kibista kula dubta waxaad kari karta ma keliga dubi kartee gabadh kula dubta oo kula goobta orod raadi faltukhmis macaki kula karaysee waqdaxi aayar un dhurdhur min burmatikum dherigiinna soo dabka saaran hilibka iyo fuudka ka soo dhur walaa tunziluuha dheriga hadajiinina dheriga dhulka yaan la dhigin halkiis asagoo saarun halasoo dhuruun korka unba wixii dhan waa soo kacayaa wahum ragga meeshaa fadhiya maalintaasi alfun waa kun kun nin oo gaajaysan bal adigu tasawur meeqa neef oo geela ayaa ku fillaan laheyd kun nin oo gaajaysan halla dharji haddii la yidhahdo waxaa meesha lagu hayana waa waxar yaroo ufinaysa oo yaroo guriga joogtay halkaa suuso laba kiila iyo bar oo raashina wey wahum alfun kun bay ahaayeen fa uqsimu billaah buu leey jaabir ilaahay baan ku dhaartay laa akaluu inay cuneen xataa tarakuuhu ilaahay ka tageen cuntadii iyo kibiistii wanxarafuu iskooda ay u fuleen oo u jeedsadeen waina burmatana waxaa ina burmatana dheriga aniguna lataqidu uu shubaalinayo kamaa hiya sidiiba u shubaalinaya waina cajiinatana cajiintaanadina ow kamaa qaala daxaaq siuu yidhi weeyaane latukhbazu waa la karinaya kamaa si huwa siduu ahaba weli loo karinaya ereygaa u ka yar shakiyey oo kamaa qaala waa saas wa min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam mucjizadii nabiga calayhi salaam laba maclam wey in cuntada ay ziyaaday iyo inay ziyaadi doonto nabiga inuu sii ogaa kun nin buu u yeedhay inay ziyaari doonto oo barakoobi doonto ayuu nabigu sii ogaa waana yadullu calaa risaalatihi wa nubuwatihi wa calayhi salaam wa karaamaatihi ayay tusaysaa haddana markuu yimid wixii ka daahiray ee muuqdeen dadko dhan bay arkeen oo la yaabeen marka takfiiru dacaam wa takfiiru sharaab waxay ka mid tahay nasuusta soo noqnoqotay meelo badan hal mar iyo laba mar midna ma aha way badnaayeen waan arki doonaa hadda kuwo kale waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malik bni anasin can isxaaq bn cabdillahi bn abi dalxa anahu samica anas bnu maalik buu maqlo yaquulu leh qaala abu dalxa liumu sulaym ku yidhi abu dalxa zayd bnu sahl radia allahu canhu xaaskiisa umu sulaym binti milxaaneed oo anas binu maal hooyadiis wuxuu ku yidhi qad samictu sawta rasuuliillah nabiga calayh salaam sawdkiisii baan maqlay daciifan xaala kownihi daciifa sawdka nabiga oo daciif ah oo lagu yaqaanay jahwarib waa nabiga calayh salaam markuu hadlaaya nabiga calayh salaam calaa sawtah washtada qadadah waxmarad caynaah nabiga calayh salaam ma ahayn cod gaaban laguma aqoonin nabigoo hooskii hadalkiisa si aan caado ahayn oo dhaqankii lagu yaqaana aan ahayn daciif ah ayaan arkay wixii budnihiibu ka soo kici laaya hadalkii baa soo bixila baahi baa haysa nabiga calayhi salaam acrifu fiihi waxaan ku gartay aljuuca gaajaan ka gartay fa hal cindaki agtaada min shay wuxuunna haysaa wuxuun la cuno hal cindaki min shay faqaalat waxay tii fa waxay soo saartay aqraasan xabado muxuuaha rooti ah ama muxuu ahaa kibis ah min shaciirin qabandi laga sameeyey shaciirtu waa iska dari waa hoosaysaa qabandi laga sameeyey burkii iyo ma aha ayay soo saartay intaanaan haynaa uma akhadad waxay qaaday khimaaran lahaa hagoog ay lahayd mara ay lahayd garbasaarteedii ayay soo qaaday falafat ilkhubsa kibistii bay waxay ku duuduubtay bibacdihi bacda alkhimaar maradii hagoogteed fiideedii qaar ka mida iyo xoogo kimisteed saa ugu xidhay ayib uma dasathu waxay gelisay away hadda khimaaran falafat ilkhubza bibacdihi uma dasathu waxay gelisay taxta thawbi anas baa wuxuu leeyahay maradayda saa u gelisay waraddatnii waraddatnii waxay igu daday bibacdii marada inteeda kale rida yani min arida maradii bay qaybinaysaa ina kibistii ku dubtay ina intay saa anas marada oo gelisay yay de marada inteeda kalena korka ka saartay waa ima yare dhexda yaan lagaga qaadanin carruurtayna kaga qaadanin qarsoodoo isagoo qarsoon oo hulaaban inuu nabiga hoosta ka geliyo ayay rabtaa uma arsalatnii way ii dirtay ilaa rasuuliillah nabiga salaam bay ii waxay tir orod nabiga ku sin qaala fadahabtu bihi intii baan la tagay fawajadtu waxaan helay rasuulallah nabiga calayhi salaam oo jaalisan fadhiya fii masjid masaajidka asagoo fadhiya wamacahu naas dad ay la fadhiyaan gaajaysan saxaabadii nabiga cilmigana aan ka maqnaanaynin gaajadiina ay ololinayso faqumtu waxaan istaagay calayhim korkoodii wuxuu sameeyu garan waaye nabiga darsigii lagu jira dad baa la fadhiya see ugu dhiibi oo kor istaagay marka ilmo yar wey kuray ah waa xishooday waa cabsaday fawajadtu markaas faqaala rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu ugu yidhi arsalaka abu ma abu ku soo diray dadkii maqlaya qaala wuxuu faqultu nacam haa faqaala acaamin min raashin buu kula soo diray faqultu waxaan ahaa nacam acaam min raashin baan faqaala rasuulu llahi alla slam wuxuu yidhi liman macahu dadkii la fadhiyay wuxuu ku yidhi quumuu kaca gurigaan ku cunaynaa quumuu qaala wuxuu yidhi faindalaqa waa tegey nabigoo soo dhaqaaqay waindalaqtu bayna aydiih anas wuxuu leeyahay anna hortoodii ayaan sii orday buu leeyahy nabigii iyo saxaabadii wax loo fadhiyey maaha oo uu anas sugaayey iyo reer abudalxe iyo reerkii umu sulaym iyo marka hadduu nabiga soo kacay anas warkii buu sii geyn rabaa xataa ji'tu abaa dalxaan u imaadeen faakbartu waan u warramay faqaala abu dalxa wuxuu yidhi waxaa nabigii iyo saxaabadii o dhan waa kun kibistir waatan kilkisheeday ku jirtaa faqaala abu dalxa wuxuu yidhi yaa ummu sulaym yaa umma sulaym ummu sulaymay waa xaaskiisii weeyaane qad ja'a rasuulu llahi sala allah alay wasalam rasuulki ilaahay wuxuu la yimid binnaasi dadkii keligii aan wax siinaan iska ogeyne dadkii buuba keenay walaysa cindanaa ma hayno maa nudcimuhum waxaan quudinno dadkana ma hayno waa la yaab tacajub buu saaray layaab faqaalad waxay tidhi allahu warasuulu aclam gabadha waxay tihi warku war naga weyn weeyaane ilaahay iyo rasuulkiisa yaa naga yaqaano naga og xaalka aan u dayna ayaga aan u dayno meel bay ku socotaaye gabadh cil caqli badan bay ahayd deganaan badan oo qiimo badan oo munsulayn qaala faindalaqa abu dalxa abu dalxaade wax kastaba ahaatee gurigaada waa lagu soo socdaa inaad soo dhowayso faindalaqa abuu dalxa waa kacay xataa laqiya rasuulallah nabiga calayh salaam uu ka hortegey fa aqbala rasuulullahi nabiga calayhi salaam baa soo qaabilay macahu xataa dakhala marka waa qaabilay nabiga calayhi salaam bay soo raaceen way soo kaceen xataa dakhala gurigii bay soo galeen faqaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yihi halumii maa cindaki waxaad haysa keen yaa uma sulayn wax alla waxaad adiga hayso iska keen <clears throat> fa bidalika alkhubs kibistii yareed unbaa un faraqi laga soo furay intanaan haynaa bay tiri fa amara bihi rasuulullah nabiga alai slam wuxuu amray bihi kibistii in la googooyo fa futa waa la googooye jarjara buuy waa la tagridaan wacasharat waxay ku hemaarisay oo ay maaragtay ku jajabisay calayhi cala alkhubsi kibistii umu sulaym cukatan qumba lahaa ayada ay lahayd ayay saa ugu maroojisay ku maroojisay weel maqaaraho subaga lagu shubi jiray hadda se iska maran geesihii wixii kaga dhaganaa ayay saa usoo tuujisay faaadamatu markaa saydeenna ku yar koo saartay in yaroo subag ah uma qaala fiihi intii kelisteeda yareed wuxuu nabigu ku akhriyey rasuulullah sal l slam wuxuu ku akhriyey maa shaa allah wuxuu ilaahay doono an yaquula inuu ku akhriyo wuxuu ilaahay doono inuu dhaho ayuu dhahayoo ku akhriyey uma qaala markaasuu nabiga calayh salaam saxaabadu waa badan yihiin casharaad iidan licashara toban ii iidan buu yidhi toban qof ila meeshii baa yar masaaxadii iyo meeshii fadhigii baa yar toban toban qof ha u soo galaano weelkana waa yar yahay faadina lahum waa u idmay faakaluu waa cuneen tobankii hore xataa shabicuu ilahay ka dhergaan hambadii waa sideedii uma kharajuu waa baxeen uma qaala iidan licashara toban kalena haddana iisoo iidan oo iisoo daa faadina lahum waa u idmay faakaluu xataa shabicuu ilahay ka dhergaan uma kharajuu baxe uma qaala iidan licashara toban kalena iisoo daa xataa akala alqowmu baa wada cunay kullum dhammaantood washabicuu waa dhergeen waalqowmu sabcuuna rajulan toddobaatan nin aw amaanuuna siddeetan ayay ahaayeen saxaabadii asxaabu suufad ahaa baahan wa hada ayda min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam kun baaba la gaadhay haddana waa toddobaatan marka tirada ha yaraataa ha badnaatee meeshii barakada nabiga ku habsata calayhi salam ay ku dhacdo cabsi loogama qabo dadkao dhan waa fulaya dadkao dhan waa fulayaa halkaasna waxaa laga sii garanayaa yaqiin iyo iimaan kaamila oo yaqiin ah nabiga calayh salaam iyo kalsoonida nubuwadiisa iyo risaaladiisa nebinimadiisa iyo xaqnimadiisa wainaka la min almursaliin tilka aayaatullahi markii waxyaalo aan dad bini aadama bashara una la imaan karin nabiga calayhi salaam oo mucjizaa looshuu la yimaado oo inuu ka warramo ummadihii hore iyo siday u dhacday qisaskoodii bitafsiil oo oga warramo ama mucjizaad waaweyn ay dhacaan oo qof la imaan kara una jirin hada yuhbitu wa yu-akid nabiga alay slam risaaladiisa iyo nubuwadiisa ay sii xoojinaysaa yaqiintii baa sii kordhaysa iyo iimaankii baa sii kordhaaya xadana abubakr bn abi shayba qala xadana cabdulahi bn numayr xa waxadana ibnu numayr walafdu lah xadana abi xadana sacd bnu saciidin qaala xadanii anas bnu malikin qaal bacanii abu dalxa ii diray ilaa rasuulilah nabiga calayh salaam buu ii diray liadcuuhu inaan keligii u yeedho oo xogow cunto ah oo cidda taallo waa arrimuhu qisada way tacaduday hal qisa ma aha reer abu dalxa qisaska ku saabsan yeelid iyo cunto ugeenid iyo barakada way badan tahay waqad jacala dacaaman cuntuuna diyaariya qaala faaqbaltu waan soo qaabilay warasuulu waa nabiga calayi salam maca naas dadka la fadhiya fa nadara ilaya waa i fiiriyey fastaxyaytu waan xishooday inaan hadlo faqultu waxaan ajib abaa dalxa nabi allow mar dambe yaan waxaan ku yidhi abaa dalxa kuu yeelayee ajiib faqaala linnaasi dadkii wuxuu ku yidhi quumuu kaca qisa hore way ka duwanta faqaala abu dalxa wuxuu yidhi yaa rasuula allah inamaa sanactu lak markuu nabiga yimid yuu ka hortagay abu dalxa nabi allow aduun baan kuu sameeyey shayan wax yar dadkan waxba oma hayno qaala famasahaa rasuuluullah iska dhaaf buuyii balkeen hayso nabigaa taabtay calayhi salaam gacantiisa barakaysnayd buu saaray wadacaa fiiha bilbaraka barakana waa ku akhriyay waa ku tufay oo ku baryey uma qaala wuxuu yidhi adkil nafaran koox min asxaabii cashara oo tobanah ii soo geli buu yidhi wa qaala kuluu war idinkuna wa akhraja lahum shayan min bayni asaabicihi akhraja lahum wuxuu u soo saaray shayan min bayni asaabici wax yar tusaa usoo qaaday farihiisa kusoo qaado yuu dhihi cuna faakulu way cunayeen xataa shabicuu ama in yaroo maarata meesha yaallaba farihiisa wax dhan uun ayuu lehay cuna xataa shadicuu waa dhergeen fakharajuu baxe faqaala adkhil cashara toban kale iisoo geli faakaluu waa cunin xataa shadicuu intay ilaahay ka dhergaan famaa zaala kama zuulin yudkhilu cashara inuu toban soo gelinaayo wayukhriju cashara toban dheragtana la bixinaayo xataa lam yabqa minhu axadun ilaa dakhal qof dadkii kamida ma jiro ilaa waa soo galay faakala waa cunay xataa shadica ilah u ka dhergay uma haya'aha intii soo hadhay baa laisku xaaxaabiyey hayaaha waa isku aruuriyey intii soo hadhay weelka faidaa haddii la fiiriyey miluhaa waa markii hore la dhigaayey markii hore la dhigaayey intay aheedoo kale weeyaba xiina goortii bay la mid tahay ee akaluu minha ka cunaayeen bilowii hore ayay la mid markaas haddeena anas iyo adeerkii abu dalxa hooyadii umu sulaam iyo jiiraankii ayaa cuntadii wada gaadhay qaala waxadaanii saciid binu yaxya alamawi qala xadaanii abi qala xadaana sacd binu saciid qaala samictu anas binu maalik baa maqlo qaal bacatanii abu dalxa i diray ilaa rasuulillah nabiga calayh salaam wasaaqa alxadiida binaxwi xadiid ibni numayr hayra anahu qaala fii aakhirihi wuxuu aakhirka ka yidhi uma akhada maa baqiya intii soo hadhay buu nabigu intuu qaaday yuu fajamacahu isku arooriyey hayaahu uma dacaa fiihi bilbaraka tiibuu haddana baraka labaad nabiga calayh salam ilahay ka baryey qaala facaada wuxuu ku laabtay kamaa kaana siduu ahaa barakadii faqaala duunakum haada laa cuna idinka duunakum macnaa kuluu cuna wey cuna wey nabiga calayh salaam qaala waxadaanii camru naaqid bnu bukayr xadaثna cabdالlahi bn jacfar الraqiy xadaثna cubaydالlahi bn camr can cabdilmalik bn cumayr can cabdiraxmaan bn abi leyla can anas bn maliki qaal amara abu dalxata ayaa amray uma sulaym xaaskiisa umu sulaym binti milxaan radi allahu canha ayuu wuxuu amray an tasnaca inay samayso lilnabiy nabiga calayh salaam dacaaman xoogu raashina linafsihi khaasatan nabiga naftiisa keli ah bal wax ku filan diyaari uma arsalanii ilayhi wuu ii dira u yeedh markaasaa waxaa dhacday mucjizadii layaab kaleed wasaaqa alxadiid qaala wa qaala fiihi fawadaca anabiyu nabiga calayh salaam wuxuu dejiyey yadow gacantiisa wasama calayh masahaadii oo kale wey gacantu saa u saaray sama calayhi sama allaha calayhi bismi buu yidhi uma qaal iidan licashara toban ii idan faadina lahum waa u idma waa soo galeen fadaqaluu tobanbkii waa cuneen faqaala kuluu cuna oo wasamullaaha bismi illaahina ha ka tegina barakadu bismi illahida la socotahay bismi dhaha faakaluu waa cuneen xataa facala dalika biamaaniina rajulan siddeetan nin oo sideed kaalin siddeed jeer ayay soo gareen toban toban wey uma akala nabiyu nabiga calayhi salaatu wasalaam bacda dalika waa cunay nabiga waa ahlulbeyti reerkeena waa cunay reer abu dalxa wa tarakuu suuran hambay ka tageen oo dalkii la gaarsiiyey qala xadaثna cabd bn xumayd xadaثna cabdالlah bn mslm xadaثna cabdالcaزiz bn mxamedi can cmr bn yaxya can abihi can anas bn maliki bhadi اlqisa fi dacami abi dalxa ku saabsan can الnabiyi laga wariyey calayh الsalam waqala fiihi faqama abu dalxa istaagay cala albaabi albaabkii nabiga soo socda markuu arkay ayuu albaabka isku gudbay xata ataa rasuullah nabiga alayh salam ilah uu ka yimid faqala lahu ya rasuul allah inama kana shayun yasiir wax yar buu ahaayo raggan meel la geliya ma hayno qaala halumahu keen waxaad hayso fain allah ilaahay baa sayajcalu fiihi yeeli doona albaraka ilahay baa baraka yeeli doonee waswaaska ka tag adiga waswaasin ha waswaasin baa la yidhi ah, baraka ilaahay baa ku soconnaaye rasul alai wasalaam maxaa ka badan cuntadii waatan biyihiina cuntadii ilaa cunto kale dacaamkii gurigii abubakar asagana barakadii ka dhacday isagana waa kii ahayd dad marti ahoo imaanayo wafdi dhana waa kii loo qeybiyey ah, cuntadii nabiga alai salaam biyihiisi gacmaha uusaa u geliyey ka soo daatay iyaduna waa ka mid ahayd mucjizaadka nabiga alaih ceelkii xudaybiyaan soo maray uusaba intuu nabigu ku tufay calayhi salaam biyo sii daayey ayaa ka mid ahaa nacam maxaa ka mid ahaa yaa kaloo sheegi kara islaantii islaantii ratiga wadaayaduna ee sibraarkeedii intii laga dhaansaday oo laga cabay oo ninkii janaabada qabay laga qabeeyey haddana asagoo sidiisii ah lagu wareejiyey marka mucjizaadku badan yihiin nabiga alay slam cuntadaio biyaha kuwa kalena xadad walaa xaraj aad bay far badan yihiin ayib qala wxadaana cabd bn xumayd xadaana khaalid bn mhlad اlbajli xadaanii mxamed bn musa xadaanii cabdulahi bn cabdilahi bn abi dalxata can anas bn malik can nabi bihada alxadiid sal اla alay slam wa qaala fiih uma akala rasuulu llahi waa cuna calayh salaam hambadii wa akala ahlulbeytna waa cuneen wa afdaluu waa hambeeyeen maabay hambeeyeen wax ay ablaquu gaarhsiiyeen jiiraanhum dariskoodii dariskii baahnaa baa la gaarhsiiyey qala wxadaana xasan bn cali alxulwaani qala xadaana wahb bnu jariir qala xadaana abi jariir bnu xaazim qaala samictu jariir ibn zayd baa maqlay عن can بن bn cabdilahi بن abi dalxa can anas بن malikin qaal ra'aa abuu alxata abuu dalxa wuxuu arkay rasuulallaahi rasuulka ilaahi calayhi salaam oo mudajacan jiifa fii masjidi masaajijka oo yataqallabu gadgadoomi dahran libaطnin caloolcalool iyo dhabardhabar u gadgadoomayo gadgadoomaya maaha inuu caloolcalool u saaxday oo ku talagalay ee qof gaajaysan oo marra calool isku gadinayo marra isgadinayo fa ataa umma sulaym xaaskiisa umu sulaym buu u yimid radia allahu canhum jamiica faqaala wuxuu yidhi inii ra'aytu waxaan arkay rasuulallah nabiga calayh salaam mudajacan fi lmasjid jiifa yataqallabu gadgadoomaya dahran libatnin waaadunnuhu jaa'ica inuu gaajaysnaa gaajaysnaabaana u malaynayaa ishay ku hayeen saxaabada nabiga calayhi salaam xaaladiisa iyo duruuftiisa isbedelkiisa wasaaqa alxadiida wa qaala uma akala rasuulullah nabiga alai salam waa cunay waa abu dalxa wa wa anas binu maalik wafadalad fadla hambaa soo hadhay fa ahdaynaahu waxaan u hadiyeyna lijiiraanina dariska aniga baan gaarsiinay barakadii qala waxadaana xarbala binu yaxya tujiibi qala xadaana cabdullahi bn wahb almasri akhbarana usaama ana yacquub bn cabdillahi bn abi dalxat alansaari xadaahu usaama leydi anahu samica anas binu maalikin yaquul ji'tu birasuul allah nabiga calayhi salaam baan u imaaday yowman maalin fawajadtuhu jaalisan isagoo fadhiya fadhiyaan arkay maca asxaabihi oo yuxadiuhum saxaabadii u waramaya xadiidkii u akhrinaya u warramaya u sheekeynaya cilmigii baraya walxaal qad casaba badna calooshana uu iskaga xidhay bicisaabatin karin maruu caloosha iskaga xidhay qaala usaama waana ashuku waxaan shakisnaa calaa xajar dhagax inuu ahaa dhagax inuu korka lagaga xidhay ayaan shakisnaa faqaltu libacdi asxaabihi saxaabada nabiga qaar ka mida ah waxaan ku yidhi lima casaba rasuulullah muxuu nabiga calayh salaam u duubay badnow calooshiisa karintan iyo marada muxuu caloosha ugu duubay faqaaluu min aljuuci gaajo darteed qofka hadduu gaajoodo xiidmihiisii calooshii oo dhan iska eber ay noqdaan waa isku dhexdhacaya marka wax yar adkeeya oo yar giijiya ayuu u baahani marka dhagax iyo mare iyo saas u qabto ayuu saa ugu xidhaayey fadahabtu ilaa abi dalxa abidalxa abudalxaan isku sii daayey buu yidhi wa huwa zawju ummu sulaym ummu sulaym binti milxaan oo anas hooyadii ah zawjkeedii wey faqultu waxaan ku yidhi yaa abataah aabbow waa zawju ummihi hooyadiis ninkii qabay wey marka aabbo wuu dhihi karaa yaa abataah ayuu dhihi karaa aabbow haddoona tabani iyo loola jeedin oo aabbihii uuna ku iloobaynin oo udcuub liaabaahi markaas laakiin min baabi ixtiraam wataqdiir mansilada aabbihii buu u joogaa aabbihii meeshiisii buu fadhiyaa oo ninkan hooyada qaba ee caruurtiisii aad ka mid tahay ku korsaday aabbaha mansiladiisi oo kale wey asaguna saa inuu u fahmo oo ilmahaadii uu kaa dhigto asaga qofkuna uu aabba ka dhigtaa la rabaa ee asaguna inuu ilmo caasi ah dhagaxtuur badan uu noqdo oo dhibaato reerka ku haya ma fiican oo reerka hooyadii laga qabi karin ninkuna ma wanaagsana inuu ilmaha isha geliyo marka anas waa kan labadooda waa isku fiican yihiin faraskuba la fuuli jiray marka la baxayo yaa abataah aabbow ayuu yidhi qad ra'aytu rasuula nabiga calayhi salaam baan arkay oo casaba badnah calooshiisa ku xidhay bixisaabatin karin mara ah fa sa'altu waxaan weydiiyey bacda asxaabihi saxaabada qaar ka midaan ah, su'aalo maxaa dhacay faqaaluu waxay dhaheen min aljuuci gaajo daraaddeed ayuu caloosha u xidhay fadakhala abuu dalxa wuxuu u galay sawir calaa ummi hooyaday waa la kala leeyahay hawsha cuntada iyo maxaa yaalayo maxaa meel ku qarsoon ummu sulaym faqaala wuxuu ku yahay hal min shay wax ma haysaa faqaalat nacam haa cindii kisrun min khubsin xogoo jajadoo kibis ah wa tamaraad xabada timir ah intaasaan hayaa fa in jaa'anaa rasuulullaahi hadduu nabiga noo imaado calayhi salaam waxdahu keligii ashbacnaahu waan dharjinaynaa oo inta way ku filanta asaga uu ka dhargi wain jaa'a aakharu mid kale hadduu la imaado macahu maciisa qalla canhu waa ka yaraanaya waxa uun hadda mucjizo oo la socota waa gaar uma dakara saa'ira alxadiidi biqisatihi qisadiisii oo dhan ayuu ka sheekeeyey waxaan ogaabaa dhacay sideetan nin baa kaalmatay oo cuntay waxadaanii xajaaj bnu shaacir xadaanaa yunus bnu muxamedin qaala xadaanaa xarb ibnu maymuun can nadr ibni anasi can anas bni malikin can الnabiyi sal l slam fii طacaami abi dalxa ku saabsanaa naxwi xadiidii buu sheegay baabu jawaazi akli lmaraqi maraqa cunidiisa iyo waistixbaabi akli lyaqdiin yaqdiinka waa nooc oo bocorka iyo katiidka ka mid ah waihaari ahlilmadiina ahlilmaa'ida dadka xeerada iyo maa'idada ku wada jira inay dooraan bacduhu markood bacda marka kale ay cuntada wax u dooraan oo hilibkii iyo xoogo qudaarta iyo ay xaggooda u riiriixaan wain kaanuu dayfaanan kuwan wax siisiinaya martiba ha ahaadaane ahaadaanee idaa goortiibay arrintaasi ay bannaan tahay lam yakrah daalika uunan isku dhiidhiibidayo wax hadduuna nacaynin saaxiib u dacaami ninka cuntada iska lahaa oo cuntadiisa in laqaqaybiyo iyo dadka loo kala siisiiya hadduuna asaga uunan nacaynin oo raalli ku yahay dadka cuntada loogu yeedha ee martida waa isku tanaasuli karaan waxba waa sisiisiin karaan xadaana qutayba bnu saciid qaal malik bnu anas fima quriya calayh can isxaaq bn cabdilah bn abdalxa annahu samica anas bn malik yaquul ina khayaatan nin dawaare ah dawaare ama harqaan leh midkaa tidhaahdaba dacaa rasuul allah nabiga calayh salaam baa ugu yeeray lidacaamin raashin sanaca wuu sameeyey cunta xoog cuntaan sameynabalow imow qaala anas bin malik wuxuu yidhi fadahabtu maca rasuuli illah nabigaan raacay anigana calayhi salaatu wasalam ilaa dalika dacaam cuntadii baan u raacay faqaraba ilaa rasuuliillah ninkii nabiga calayhi salaam buu u soo khubsan kibis min shaciirin laga sameeyey wa maraqa maraq fiihi maraqa waxaa ku jira dubaa'un katiid iyo bacor iyo waqadiidun hilib la yaryareeyey hilib oo collab ah oo la yaryareeyey baa qadiidka la dhahaa allaxmu alqadiim hilibka kaydka gala ee collabta ah waqadiidun ayaa hilib maraqii ku dhex jira qaala anas wuxuu yidhi fara'aytu rasuula allah nabiga calayh salaam waxaan arkay yatatabacu dubaa bocorkii iyo katiidkii raaraacaya min xawaali saxba xeerada gaararkeeda ayuu wuxuu ka qaad qaadanayaa bocorkii hilibkii iyo alabtii oomaba jeeda rasuulka calayhi salaam bocorka iyo qudaartii buu nabigu raadinayaa ahamiyada ay qudaarta iyo fawaakihda ay leedahay bay tusaysaa alimaamu ibnuqayim aljawsiya fii kitaabi zaadulmacaad wuxuu kaga sheekeeyey fawaa'idu dubaa katiidka ama bocorka fawaa'idda uu leeyahay ayuu kaga sheekeeyey kitaabkiisa zaadulmacaad qaala xataa laftiisa laftiisa midhihiisa xataa midhihiisa waxaa weeyaan waa waa waa shay oo mudaawaada oo qiimo badan weeye waa la cunaa qaala falam azal uxibu dubaab bule anas anas wuxuu leeyahay maalinta haddaan arkay nabiga oo si gaara bocorka u raraacaya makatiidka kama zuulin inaan uxibu dubaa aan jeclahay mundu yowmaydin maalinta laga soo bilaabo marka waa laba nooco isku dhow katiidka iyo bocorka waa isku fasiilo wey qarci baa lasku dhahaa isku fasiilo weeyaan qaala waa ka waa yar kala duwan yihiin xogow qaarkood waa yar kala duwan mid karaangarsan oo jaraanjarooyina garaangara leh oo markii maarata qaybqayb loo dilaaciyo leh iyo midkan asaga ee luquntaba leh ubbada laga samaystay markuu angego intaba isku qolo wey qaala xaddaana maxamed bn اlcala abu kurayb qaala xaddaana abu saama xamaad can sulaymaan bn muqiira can haabit bn aslam can anas bni malikin qaal dacaa rasuula allah nabiga calayh salaam waxaa u yeeray rajulu nin baa u yeehay faindalaqtu macah anna waan raacay faji'a waxaa la keenay bimaraqati maraq fiiha dubaa duba uu ku jiro timis baa la socotay fajacala rasuulula nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu guda galay yaakulu min addubaa inuu dubihi cunaayo aklulmaraqi uu baabaystay marka waxaa la cunaaya waa baraqa wixii ku dhex jiray oo qudaar ahaa wayucjibuhu weliba waa cajab gelinayo waa jeclaaday nabiga calayhi salaam oo u dhadhantay qaala falamaa ra'aytu dalik ama macnaha ku jira iyo fawaa'ida iyo dibiga nawowi iyo macaanida iyo fawaa'idadiisu ogyahay rasuulka yucjibuhu falamaa ra'aytu dalika markaa arrinkaa arkay nabiga oo oh, bahalkaa raaraadsanayo cuntadii kale aan laacayn markaan arkay jacaltu waxaan guda galay alqiihi ilayhi marka waxaa weeyaan iihaarkii weeyaan iihaarkii weeyaan nacam marka waa siinayaa inaan u tuurtuurayo oan xaggiisa u riixayo bahalka ahaa yaan gudagalay oo walaa adcamuhu aniga aanan dhadhaminaynin faraha baan ka qaaday buui aniga maadaama nabiga uu jeclaaday waan u daayey qaala faqaala anas baa wuxuu yidhi famaa ziltu kama zuulin bacdu maalintaa kadib yucjibuni dubaa inuu dubaha iyo bocorka iyo katiidka aan jeclahay kama zuulin buu yidhi markii dambe cuntadiisu ku darsan jiray oo aad buu u raadin jiray anas bin maalik maadaama rasuulka uu jeclaa calayhi salaatu wasalaam afcaalu ficlu saaxibu shareeca nabiga calayhi salaam ficilkiisa waxaa loo qaybiyaa wuxuu sameeyey calaa sabiili lqurba wadaaca cibaado iyo daaco wuxuu nabigu u sameeyey ka salaatihi wa siyaamihi wa zakaatihi wa xajihi wa acmaalihi wixii camalaho nabiga calayhi salaam uu sameeyo ficila oo cibaadaya daaco uu sameeyey middaa ayadu waa caam lahu waliummatihi laqad kaana lakum fi rasuuli uswatun xasana yay soo geli mawaajib buu faa'ideeyaa ficilkaa mise sunnuu faa'ideeyaa khilaafun bayna alculamaa waa laisku hayaa laakiin wuxuu nabigu sameeyey calayhi salaam calaa sabiili aljibilla aw alcaada calaa sabiili aljibilla aw alcaada dadka lagu ilaahay ku abuuray baa jira ka nawmi hurdadii oo kale saaxashadii jiifkii cuntadii mxua dharxirashadii ama waa jiho jibili ah ama muxuuha caada iyo curfi ay caad ahaan baa loo isticmaalaa wixii saasoo nabiga ka kownihi bashar uu nabigu u sameeyo ficilka noocaas oo kalea ka asagu waxaa weeyaan qofkii sameeyey nabiga calayh salaam fii xaqihiina mubaax buu u ahaa innaguna fii xaqina mubaax buu noo yahay mubaax ayuu noo yahay qofkii jeclaada maadaamuu nabiga jeclaadana waa jeclaan kartaa waa dhib lahaa laha haddii kalese cibaadaiya daaco lagugu amray inaad ku raacdo ma aha ha walidaalika nabiga markuu imaaday nabigu alay sl markii la soo saaray afartan sano kadib markuu cumrigiisa maraayay dharkii waxba iskama bedelin dharkii ay xidhan jireen reer qurayshadii adeeradii umuu nabigu qabay saxaabadiinu dharkii unbay qabtay xogow tahdiibi iyo waxaa lagu sameeyey in maaragtay la hagaajiya wixii khaldan oo isbaalkii marada dhulka lagu jiiday iyo maradii maarata xariirtaheed oo ragga loo diiday iyo thoobu iyo waxyaala noocaas oo tahdiibin baa lagu sameeyey laakiin dharkan asagaa ma khamiisba ma sarwaalba ma shaarba ma goma ma macwisba arrimaha iyaga u si ahaantooda waa umuuraha caadiyaadka ah ee curfiga iyo caadada dadka iyo dhaqanka dadka waxay dhar ka dhigtaan umaa dhar noqonaya shariidata in markaas aynaayna gaale shabahaynin ama ayna maarata cawradii iyo asturka aynan saamayn ku yeelanaynin oo waxaalaynaynin ounan ahayn dharku dhar yashifu ow yasifu yashifu ow yasifu marada waa inay maro shafaafa oo laga arki kara jirkaada midabkiisa ama muxuuha tilmaamayo xubnahaada oo kugu dhegan intaa waa inuunan ahayn wakayriha min aadaabi libaas waan mari doona kitaab libaas baan malaynayaa marka laakiin macnaheedu waxa weye hadda xadiidkan anas wuxuu jeclaaday nabigu wuxuu jeclaaoo cunto ah taas marka waxaa weeyaan maxabadii rasuulka ay u qabeen calayhi salaam iyo jeceelkii nabiga ay u qabeen ayaa waxay gaarsiisay xataa wixii caado iyo muxuu ahaa curfi ahaa oo aan ahayn cibaado iyo daaco iyo waxyi aan ahayn inay nabiga calayhi salaam si u jeclaa u jeclaadaan taas marka waxay tusaysaa haddii ay noqoto umuurihii kale ee waxyigahaana min baabi awla inay ka sarrayso inay ka sarraysay tusaysaa qala wxadaثnii xajaaj bn shaacir wcabd bn xumaydin jamiica cabdirazaq akhbarana macmar can haabit اlbunani wcaasib اlaxwal can anas bn malikin ana rajulan khayaaطan nin harqaanla ama dawaara dacaa rasuul اllahi buu u yeehay calayh الsalaam wazaad qaala haabit fasamictu anasan yaquul famaa sunica lii acaamun bacdu cunto laima samaynin aqdiru aan kari karo calaa an yusnaca fiihi in laygu daro cuntadaasi maraqeeda dubaaun katiid ilaa sunica waa lii samaynaya markii dambe cunto alla cuntadii laii karinayo awood u leeyahay inuu ku jirto qudaartu qudaartaa dubaha la yidhahdo ama bocorka la yidhaahdo waan ku darsan jiray oo kama tegi jirin buu leehay kama tegi jirine waan ku darsan jiray maadaamuu nabiga u jeclaaday annaga waan jeclahay buu ka wadaa radia allahu canhu wa ardaah wakhtigii intii aan kala maqnayn wuxuu ku noqday meeshiisii buu ku noqday ina zamana qad istadaar yah awal wakhti dheer baan haysanay sooma hadda wuxuu ku noqday halkii saac buu kusoo noqday soo maartaan marka wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam ala nabiyina xamed waxtiga yaraanay